بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإسلام في المدينة درسنا مركا هل كانوا كبلابانيا دينت إسلامك أو مدينة قارتي iyo qaabka ay ku gaartay ayuu sheekhu nooga warramaya wuxuu yidhi sittatun sucadaau min ahli yafriba kulluhum min alkhasraji sittatun lix oo rag ah oo sucadaau kuwa liibaanay ah oo min ahli yafriba reer madiine ka mid ah kulluhum dhammaantoodna min alkhasraj min qabiilati alkhasraj qabiilada khasraj la yidhaahda ka wada mid yihiin ayuu halkan noogu sheegay maxaa yeeley sucadada wuxuu ugu bixiyey waa dadkii ugu horreeyey reer madiina nabiyullaahi maxamed la kulmay warkana markaa madiine gaarsiiyey waa dadkaas weeyaan wa hum dadkaas marka lixdaa nin oo reer khasraj ka mid ahoo reer madiineyihi waxa weye lixdoodii magacyadoodu inta noogu tirin un keliya wey ascad ibnu zuraara kan koobaad wey kan labaadna cawf ibnu alxaarit ibnu rifaaca oo loo yaqaano cawf ibnu cafraa raafic ibnu malik ibnu alcajlaan waa kan saddexaad wey kan afraadna waxa weeye qudbat bnu caamir ibnu xadiida kan shanaadna waxa weeye cuqbat bnu caamir ibnu naabi kan lixaadna jaabir ibni cabdillaahi ibni ri'aab lixdaas nin ayaa dadka sucadada ahoo guusha ku soo hormaray ahaa waa dadkaas weeyaan ree madiine ka mid ahaa marka sababta ay liibaanta ku heleen iyuu shiikhu noo sheegi marka jaa haulaai lilxaji fi jumlai man jaa sanata axad cashara min annubuwa jaa waxaa yimid haaulaai raggaa lixda ah ayaa lilxaji xajkii u yimid mawsimka xajkay yimaadeen inay xajiyaan dartii bay madiine uga yimaadeen fii jumlati man dad ayagoo ka mid ah duuduubkooda ay ka mid yihiin jaaa yimid sanata axada cashara min annubuwa sanadkii kow iyo tobnaad wakhtigii nebiga lasoo dira laga soo bilaabo xajkeedii yacni dadkii xajinaya jumladoodii iyo duuduubkooda iyagoo ka mid ihi ayay yimaadeen kuwani wa kaana ahlu yathriba reer madiinana waxay ahaayeen yasmacuuna min alyahuudi yuhuuddabay waxay ka maqli jireen maadaama ahlu kitaab ay ahaayeen xiinamaa yanaaluuna minhum markii ay dagaalamaan ay dhibaan wey yacni yuhuudda markay dhib gaarsiiyaan oo intay dagaalamaan yuhuudda la dhibo iyo wanaxwiha yacni markay nimankaa dagaalamaan reer madiine iyo yuhuudda oo dhib ay gaarsiiyaan iyo wixii la mida ayay yuhuudda waxay odhan jirtay anna nebiyan nebi oo ambiyada ilaahay ka mid a yaa sayubcatu alaana wakhtigaan la soo saari doonaa qad adalla zamaana bicatihi zamankii ou soo bixi lahaa lasoo saari lahaana waana soo hareeyey hadduu joogaa waktigii baaba la joogaa weeyaan zamankii lasoo saari lahaa baana hareeyeyo waa hadda dhowb waa waktiyadaanoo kalea rasuulkaas lasoo saari markii lasoo saaro maadaama hadda idinka aada naga xoog badan tihiin fanaqtulakum markaan nebigaa raacno idinka oo ree madiina ihi waan idin macahu nebigaas annagoo la jirno ayaanu idin laynaynaa qatla caadin wa iram caad iyo iram sidii loo laayey oo ilaahay u halaagay baan idinkana idiin baabi'inaynaa weeyaan sidaasay ku tahdiidi jireen marka kuwan carab iska jaahili bay ahaayeen ma aynan aqoonin diin iyo kitaab midna ma lahayn laakiin dadkii ahlu kitaabka ahaabaa arrintaa ku sheekayn jireen inuu nebigu waqtigiisii dhow yahay ayay sheegi jireen falamaa kaanuu markay xajka yimaadeenoo ay ahaadeen bicaqabati mina meesha mina la yidhaahdo buurteedii jiirtii caqaba markii ay yimaadeen oo halkaa ay joogeen yaa mara bihim rasuulullaahi llahi sala allau alay wasalam leylan nebigaa soo maray waqti habeena buu soo maray ayagoo caqaba fadhiyo jiirtaa fadhiyo ayuu nebiga habeennimo soo maray wahum yatakallamuun iyagoo wada hadlayo sheekaysanayo ayuu nebigu soo maray falamaa samica sawta markuu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam dhawaqa dadkaa sheekaysanayo camidahum wuu u qasdo wuu aaday xataa laxiqahum ilaa uu haleelo oo u tago ayagii meeshay fadhiyana ugu tago markuu codkii maqlay oo dadkan habeenkii sheekaysanayo ayuu aadoo u tegey markaasuu waqaala wuxuu ku yidhi man antum ila meeshaan dad badan ba xaj ka yimid ee qabaa'il walbaa joogo wuu weydiiyey wuxuu yidhi man antum idinku waa kuwa kuwamaa tihiin kuwabaa tihiin qaaluu markaasu waxay yidhaahdeen nafarun min alkhasraji yacni dad baan nahay qabiilada khasraj ka mida koox qabiilada khasraj ka mid ayaanu nahay weeyaan qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mawaali lyahuud kuwii ay xulafaa'uhum ma waxaad tihiin kuwii yacni yuhuudda isbahaysiga lalahaa maa tihiin mawaalidoodii oo heshiiska ay ahaayeen isbahaysigu ka dhaxeeyey miyaa tihiin qaaluu nacam haa dadka mawaalidoodii baan nahay dadka heshiiska iyo xilfiga wada galeen ayaanu nahay qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi afalaa tajlisuuna maad fadhiisataan ukallimkum aan idinla hadle macnaa ma ii fadhiisanaysaan aan wax idiin sheege oon xoogaa idinla hadle maad fadhiisataan qaaluu bala waa kuu fariisanaynaa bay yidhahdeen haa waa kuu fariisanayna fajalasuu macahu nabigay la fadhiisteen calayhi salaatu wasalaam markay la fadhiisteen fasharaxa lahum xaqiiqata alislaami fasharaxa nabigu wuxuu u caddeeyey u sharxay lahum ayaga u kala dhigdhigay xaqiiqata alislaami diinta islaamka dhabnimadeeda iyo xaqiiqadeedu waxay tahay ayuu u sharxay nabiga oo u caddeeyey watala calayhim alqur'aana qur'aankiina uu ku dul akriyey qur'aanna waa uu ku dul akhriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wadacaahum ila allahi caza wajal wadacaahum wuxuu dadkii ugu yeeray qoladii khasraj ka tirsanayd ilallahi allo ugu yeeray yacni ilaa tawxiidihi caza wajal alla keliya in la waxido oon axad kale lala caabudin ayuu ugu yeeray yani nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala bacduhum libacdin markii wacdigii iyo sharxi islaamka ay dhegaysteen oo tawxiidkii loogu yeero oo qur'aankii lagu dul akhriyey durbadiiba arrinkii waa ta'iiriyey waxay soo xusuusteen hadalka yuhuudda ay dhihi jireen nebiga waktigii lasoo saari lahaabaa dhow oo hadda la joogaa hadalkii bay xusuusteen marka faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi libacdin qaarkii kale wuxuu ku yidhi taclamuuna wallaahi waad ogtihiin ilaah baan ku dhaaranayay inahu lanabiyu inahu ninkani lnabiyu nabigii inuu yahay alladii tuucidukum bihi lyahuudu ay idinkugu goodin jirto idinku tahdiidi jirtay isagaba yahuudda ay idinkugu tahdiidi jireen oo markii lasoo saaraanu idin laynaynaa qatla caadin wa iram ay idin dhihi jireen nebigaas waa kan bay dheheen mar hadduu sidaa yahay falaa tasbiqannakum yaysan yahuudi idinkaga hormarin ilayhi ee ila nabiyi sala allahu calay wasalam idinka uga hormare iyagu iyosan yahuudda idinkaga hormarin maxaa yale hadday idinkaga hormarto ay rumayso oo isagu yani nebiga ay raacaan siday sheegayeen bay noqonaysaa idinkana aad diidaan waa laydin laynay wey marka idinka kaga rumayntiisii kaga hormara wey wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ayagoo nebiga la hadlayo wey innaa anagu qad taraknaa qawmana dadkeenni baanu ka soo tagnay wa baynahum ayagoo dhexdooda ou yahay min alcadaawati cadaawadda xaggeeda iyo washari sharta xaggeedaba maa baynahum wixii dhexdooda ahaada uu yahay yacni waxay u jeedaan awsi khasraj labadaa qabiilo oo reer yafrib ahaa oo carabtana ahaa inay dagaalami jireen oo dagaal xun oo dhex maray marka dadka iyagii aan ka soo tagnay dad islaam shaqo ku lahaa ma ayan ahayn waa dad jaahili ku sugan uma cadaawad baa dhex taallo aad bay isku laayaan oo isbaabi'iyaan fain yajmachum allaahu hadduu rabbi kulmiyo calayka adiga dushaada iyo sababtaada uu ku kulmiyo falaa rajula ninna acazu mid sharaf badan ninka adiga kaa sharaf badani ma ahaanin weeyaan yacani cid kaa sharaf badani ma jirto guul oo dhan adaa haysta mar haddaad dadkaas ilaahay sababtaada uu ku kulmiyo weeyaan wawacaduuhu markaas waxay u ballan qaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ay yani maaragtay kula ballameen ay u ballan qaadeen wawacaduuhu waxay u ballan qaadeen alqiyaama bidacwati ilaa diinihi alqiyaama inay u istaagi doonaan bidacwati u yeeris dadka loogu yeero ilaa diinihi ilaa diin illahi caza wajal ilahay diintiisi loogu yeero ayay nebiga kula ballameen oo u ballan qaadeen markay laabtaan oo madiino tagaan inay dadka diinka ugu yeeri doonaan inay ugu yeeri doonaan diinkii alle ayay nebiga maaragtay kula ballameen weeyaan iyo walmuqaabalata waxay kaloo kula ballameen la kulmid ay kulmaan oy qaabilaan nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lxaji alqaadimi xajkaa markii laga laabto kiisa kale sanad kadib inay halkan ku kulmi doonaan ayagoo dadkii dacwadii iyo khayrkii gaarsiiyey yacni way islaameen waa lixdoodii diintii bay qaateen ducaad ayagoo ah bay laabteen nebigana waxay la ballameen inay dadka yani xajka soo socda ay la kulmi doonaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo dadkii dacwadii gaarsiiyey weeyaan baycat alcaqabati aluulaa hadda meeshaan musanifku wuxuu kaga warami warrami heshiiskii nebiga iyo dhex maray reer madiina ee koobaad ayuu halkan nooga warramaya laba beeca jirto beecat alcaqabati aluulaa waxay soo diri doonaan labiiyo toban nin keliyay soo dirayaan ayaa imaanayso laakiin baycat alcaqaba athaaniya labiiyo tobankaa markay laabanayaan buu nebiga nin saxaabadiisa ka mida buu ku dari doonaa oo la yidhaha muscab bnu cumayr laakiin marka dambe ay baycat alcaqaba athaaniya imaanayaan iyagoo shan iyo toddobaatan qof ah laba dumara iyo inta kale oo raga ayay u imaan doonaan sanadka dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam marka arrimahaas labadaa bayco iyo caqdiga iyo heshiiskaas ayuu musanifka noo sharxi wey baycat lcaqaba meesha caqaba la yidhaahdo waa caqabatu mina wey ayuu nebiga kula ballamay fii waqti alxaj cahdigii iyo ballankana uu kula galay weeyaan falama kaana xaju lcaami lmuqbili markii sanadkii labaad xajkiisii sanadkii soo qaabilayo soo socday sanadkiisii markii la gaaray sanata itnatay cashra sanadkii labiyo tobnaad oo min annubuwati nebiga nebinimadiisa laga soo bilaabo maalinkii lasoo diray laga soo bilaabo sanadkiisii labiyo tobnaad mark markii la joogo xajkiisii yaa qadima itnaa cashara rajulan waxaa maka yimid oo xaj kii yimid qadima waxaa soo galay oo yimid ina cashara rajula labiyo toban nin ayaa soo galeen minhum labiyo tobankaasi waxaa ka midi casharatu min alkhasraji toban oo qabiilada khasraj ka mid ah wathnaani min alawsi iyo labo qabiilada aws la yidhahda ka mid ah labiyo tobankaas ayaa maaragtay yimid oo xajkaas ka soo qayb galay weeyaan wuxuu leeyahay fa ama alcasharatu tobankii oo min alkhasraji qabiilada khasraj ka mid ahayd fa khamsatun shan oo minhum ayaga ka mid a ah, hum kuwaasi aladiina kuwii wey jaa-uu yimid fi lcaami almaadi sanadkii hore kuwii yimid xajka bay ahaayeen markii laga reebo hayra jaabir ibni cabdillaahi ibni ri'aab jaabiraa ka haray laakiin shantii kale tobankaa nin bay ka tirsan yihiin weeyaan iyo marka shantii hore maadaama horena lakugu soo sheegay wa ascad ibnu zuraara cawf ibn xaari raafic ibn maalik qudbat ibn caamir cuqbat ibn caamir shantaasee jaabirun keliya ka reeb shantii kaleo magacyahoodii marka noo sheegi hum shantan kale oo khasraj ka tirsani kan koobaad mucaad ibnu alxaaris wey ama mucaad ibnu cafraan oo magaciisa la yidhaahdo ka labaad waa dakwaan ibni cabdishams ka saddexaad waa cubaadat ibnu saami kan afraad waa yaziid ibnu thaclaba kan shanaadna alcabaas ibnu cubaadata bnu nadla shantaa nin weeye iyo shantii hore la isku daro tobankaa khasraj bay ka mid yihiin labadii marka aws ka tirsanayd wa ama alithnaani labadii oo min alawsi qabiilada aws layidhaha ka tirsanayd fa humaa labadaasi waxa weeye abulhaytham ibnu tayhaan ama ibnu tayihaan labadaba ya-doo la ibnu tayhaan ama ibnu tayihaan la yidhaahdo iyo cuwaym ibnu saacid cuwayd ibnu saacida labadaa nin weeyaan labiyo tobankaas ayaa marka baycat alcaqaba aluulaa tii ugu horraysay heshiiskii caqdiga ugu horreeyey nebiga tobankaabaa la kulantay weeyaan oo caqdiga iyo heshiiska la gashay wey ijtamaca haaulaai birasuuli llahi sala allahu alay wasalam kuwaas oo labiyo tobanka ihi way kulmeen birasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allay la kulmeen bicaqabati mina meesha mina la yidhaahdo buurta caqaba la yidhahdee ku taallo ayay kula kulmeen fa callamahum lislaama diinta islaamka ayuu baray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi tacaalow kaalaya markuu diinka u sharxayoo tawxiidkii ou baray ayuu yidhi kaalayo ii imaada baayicuunii waxaad heshiis iyo cahdi igula gashaan albayca waxaa la yidhahda wa alcaqdu walcahdu ayaa la yidhaahdaa ballan waay waxaad ballan igula gashaan calaa an laa tushrikuu billahi shaya calaa an tushrikuu inaadnan wadaajinaynin billaahi alla shay-an waxba inaadnan la wadaajinaynin kaalayo ballan igula gala walaa tasriquu inaydnan waxadaynin ballan igula gala walaa taznuu inaydnan sinaysanaynin ballan igula gala walaa taqtuluu wlaadakum ilmihiinna inaydnan dilaynin oo faqri darteed iyo caybka carar aydnan u dilaynin ballan igula gala walaa ta'tuu inaydnan la imaanaynin bibuhtaanin masabidaad oo taftaruunahu aad abuuranaysaan bayna aydiikum wa arjulikum lugihiinna gacmihiinna iyo lugihiinna hortooda aydnan ka abuuranaynin yacni been aad hadda abuurteen ayadoo aynan jirin aadnan bugtaan iyo masabidaad aadnan cidna ku samaynaynin ballan igula gala walaa tacsuunii inaadnan igu caasimaynin fii macruufin wanaag shay macruufaho wanaago aan idin faray yacni inaadnan marna igu caasinaynin wixii wanaago aan idin faro macruufa oo xaqa iyo yani sharciga iyo caqligaba ku wanaagsan aan idin faro inaadan igu caasinaynin ballan igula gala marka haddaad ballantaa gashaan faman wafaa qofka oofiyo oo minkum idinka idinka mida ah, oo cahdiga iyo caqdigaa siduu yahay ballanta uga soo baxay fa ajruhu hawaabtiisa iyo ajirkiisu cala allahi ilaahay buu ahaada subxaana wa tacala allah ajirkiisa siinayo waman asaaba min dalika waman asaaba qofkii ku dhaco min dalika arrinkaas aan soo sheegnay arrimaha aan soo sheegnay shay-an wax un ka mida ka asiibo la yimaado waxa weeye sariquu sameeyey zinuu sameeyey qatli buu sameeyey buhtaan buu la yimid cisyaan buu sameeyey wixii lamiday qofka arrinkaas sameeyo shay aan sameeyo oo fa cuuqiba bihi fi dunya adduunka lagu ciqaabo hadday xad gaartay saariqii yani maarata xadkii laga oofiyo zaanigii laga oofiyo qatligii laga oofiyo iyo wixii lamidahi fa huwa kafaaratun lahu axadkaas kafaaro gud u noqonaysaa dunuubtiisaa loogu dhaafaa mar haddii la ciqaabo oo xadkii laga oofiyo waman asaaba min dalika shayan qofka arrimaha aan soo sheegnay shay ka mida la yimaado oo fasatarahu llahu ilaahay u qariyo u asturo hadda shirki ilaahay maba cafiyo waad ogtihiin ilaa qofka uu ka toobo keeno ilaahay ma cafiyo marka shirkiga kuma jiro fasatarahu llahu ilaahay oo u qariyo waa zinaystay yani xad lagama oofinin ilaahay baa u yani ilaahay baa u asturay faamruhu ila allah axadkaas amarkiisa ilaahay buu ahaaday in shaaa caaqabahum hadduu doono rabbi waa ciqaabaya waa yani cadaabkiisa qiyaamo ayuu cadaabaya wain shaaa hadduu rabbi doonana cafaa canhu ilaahay waa cafiyaa subxaanahu wa tacaala marka ilahay shirki ma cafiyo shirki marna ma cafiyo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi laakiin muxuu dhaafaa wayakfiru maa duuna haray ilaahay subxaanahu wa wuu cafiyaa laakiin you cafiyaa liman yashaa marka waa taxta mashii'at illahi subxaanahu wa tacaala arrinkooda ilaahay baa iska leh wixii shirkiga ka soo haray hadduu doono ma cafinaya waa ciqaabi maalinka qiyaamaha hadduu doonona waa cafinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wey intaa markuu u sheegay fabaayacuuhu calaa dalika labiyo tobankii nin waxay kula beectameen oo ballanka kula galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa dalika arrinkaas shirkiga inay ka tagaan waxoo dhana xumiyo dhanna ay ka tagaan wanaagga islaamnimada diinka saxda ay qaataan ayuu beeca iyo heshiis iyo ballan ay kula galeen nebiga salawaatu wasalaamu calayh dacwat lislaami fii yariba hadda markaan haddana dacwadii sida ay yarib u gaartay madiina dacwat tawxiid oo dacwat lislaam ah sida ay u gaartay ayuu shiikhu nooga sheekeeyey raggii baa laabanaya markay tegayeen baa marka nin kale oo saxaabiyo diinkii yaqaana lagu daray falamaa rajacuu markii ay laabteen labiyo tobankiini ilaa yahriba madiine markay u laabteen bacaa macahum nebiga markay laabanayeen wuxuu la jirkooda diray uu raaciyey muscab ibna cumayrin radia allahu canhu saxaabigaa muscab ibna cumayr la yidhaahdo ayuu raaciyo ku daray muxuu ugu daray liyuqri'ahum lqur'aana qur'aanka inuu akhrisiiyo qur'aanka baro inta uu ka yiqiinay inuu baro oo mucallima u noqdo wa yufaqihahum fi ddiini diinkana inuu kasi siiyo oo fahamsiiyo oo u sharxo diinkii daraaddeed baa loogu daray weeyaan marka maadaama dad ayaga jududa ay ahaayeen dad cusub ay ahaayeen diinkiina wax badan aysan ka garanaynin nin nebiga la joogi jiray salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo ilaa yani sanadkaas labiyo tobnaad muddo badan oo ka mida nebiga la joogay oo dadkii rumeeyey ka mid ahaana diinkiina wax badan ka qaatay yuu nebigu ku daray inuu mucallim u noqdo oo diinkaas uu baro yani diinta islaamka uu baro weeyaan muscab marka sidii buu ku raacay wey marka muscab ibnu cumayr wuxuu ku degay nin ila magaaladii ma yaqaan ree madiine ka mid ma aha ree madiine nin ka mida ma aha waa nin maka laga diray wey marka wuxuu ku degay saxaabigaasi raggaa nin ka mid ahoo ascad ibnu zuraara la yidhaahdo ayaa uu la degay oo abu umaama la yidhaahdo weeyaan wa nazala muscabu bnu cumayrin muscab bnu cumayr yaa wuxuu degay calaa abi abi umaamata abu umaama oo kunyadiisa abu umaamo la yidhaahdo magaciisana la yidhahdo ascad ibnu zuraara waa lixdii nina ugu horraysay oo nebiga u imaanaysay ninka ugu horreeyay magaciisii ayaa loo jeeda ascad ibnu zuraara marka ascad buu ku degay oo yani gurigiisa la joogay isagoo marti u ahaayoo la joogay weeyaan wanashitaa ascad iyo muscab labadoodii oo wada jiro yani way firfircoonaadeen fii nashri lislaami diinta islaamka faafinteeda kuwa ku firfircoon bay noqdeen yani dad iska seexda ma noqonine dacwadiiba u istaageen iyo tawxiidkii markay madiine tageen inay dadka baraan oo u sharxaan oo islaamnimadii dadka gaarsiiyaan waa ducaad weeye wa baynamaa kolkii humaa labadaa nin waa muscab bin cumayr iyo ascad ibnu zuraara oo abuu umaamo la yidhaahdee markay humaa labadoodii fii bustaanin beer dhexdeed ay ku sugnaayeen beer weyn dhexdeed ay ku sugnaayeen id qaala ra'iisu lwsi sacd bnu mucaadin libni camihi usayd bni xudayrin alaa taquumu ila haadayn arajulayni alladayni aatayaa yusafihaanu ducafaa'ana fatasjurahumaa yani hadalkaas markay beertaas labadoodii ay joogaan magaaladiina warkii ou galay inay labadoodii dacwadii ay ummaddii dacwatu tawxiid ku faafinayaan reer madiina yaa ninkan oo aws yani maaragtay madaxda u ahaa aws madaxdiisii ahaa ila laba qabiilaa degtaan niri marka yuhuudda laga reeba madiina waa awsii khasraj wey oo magaciisa la yidhahdo sacd ibnu mucaad ayaa wuxuu faray nin in adeerkiiyaho usayd ibnu xudayr la yidhaahdo ayuu wuxuu leeyahay war labadaa nin fasaad bay wadaane midna asagii qaraaba yihiin oo waa ascad ibnu zuraara ninkaana md maku ka yimid oo muscab ah labadaa nin dadkeennii magaradka ahaabay habaabinayaan oy dhuminayaanoo caqliga ka xadayaane maka sajrisad waxa ay wadaan u tago intaanaan aniga u tegin iiga hormar saasuu leeyahay marka wabaynamaa kolkii humaa labadoodii muscab iyo ascad fii bustaanin beer dhexdeed ay ku sugan yihiin id qaala id waktigaas buu qaala yidhi ra'iisu lwsi aws ninkii madaxda u ahaa oo ahaa sacd ibnu mucaad sacad ibnu mucaad ayaa wuxuu yidhi libni camihi ina adeerkii oo usayd ibnu xudayrin usayd ibnu xudayr la yidhaahdaba wuxuu ku yidhi alaa taquumu maad istaagtid yani istaag waay oo aad ilaa haadayn rajulayn labadaa nin u tag waa muscab iyo ascad ibnu zuraare aadoo labadaa nin u tag alladayni labadaa nino atayaa yimid oo madiine u yimid yusafihaani ducafaa'ana ayaga oo caqliga ka luminayo oo yani maaragtay e, diinkoodii ka jeedinayo ducafaa'ana kuwani yani caqliga yaraa oo masaakiinta ahaa ayay diinkii maaragtay diintoodii diintii aabbayaashooda bay ka jeedinayaan caqliga ka xadayaan buu leeyay yacni tawxiidkii dadka loogu yeerayay buu tasfiih ka dhigay in dadkii shirkiga laga celiyo ayaa aftiisa ku weyn wey shirkiga in lagu baaqi yeela buu doonaya oo kolkaa fatasjurahumaa aad ka sajriso intaa u tagta tiraada ka jooga waxa aad wadaan iyo tawxiidka afaafinaysan ka istaaga orada u tag wey yacnii amarkaasuu siiyey aniga iiga hormar weeye intaan aniga u tegin adiga u tagoo la soo hadalo ka jooji waxa ay wadaan fa akhada usaydun xirbatahu fa akhada usaydun usayd ibnu xudayr ayaa wuxuu qaatay xirbatahu yacnii takigiisii ama xirbada bahasha eebada la yidhaahda iyo takiga iyo isku mid waa waran yar waaye laakiin wax dili kara waaye waran aan sida waranka weyn aanan ahayn ayaa loo jeedaa kaasoo kale buu qaatay eebada bahasha la yidhaahdo ama maaragta wixii lamid ah wey bahashiisuu qaatay xerbadiibuu qaatay fa aqbala ilayhima muscab bnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara ayuu u tegay oo qaabilay markay soo socda markuu ay arkeen inuu soo socdo marka falamaa ra'aahu markii uu arkay ascadu ascad markuu arkay usayd ibnu xudayr oo soo socda markuu arkay yuqaala ascad wuxuu yidhi ascad ibnu zuraaro weeye limuscabin muscab ibni cumayr wuxuu ku yidhi haada sayidu qowmihi ninkaa soo socdo usayd ibn xudayr la yidhaahdaa waxa weeye dadkiisa madaxdoodu ka mid yahay waa sayid waa nin madaxa wey qad jaaaka wuu kuu yimid adog kuu soo socdaaye wuxuu yidhi fasduq illaaha fiihi allah uga runsheeg uga runsheeg yacni si dhab ah oo run a ah tawxiidka ugu sharxiyo diinkii waxba ha u reebanin wy fasduq illaha fiih ilaahay run uga sheeg yacni wax aad u reebataa yuusan jirine u bayaani tawxiidkii iyo caqiidadii iyo diinka islaamka u sharax hadalkaasuu ku yidhi wuu kuu yimid hadduu asagu ku raacana dad badan baa ku raaci marka saa darteed dad badan baa diinta qaadanaya waxba ha ka qarinin u run sheeg buu ku yidhi marka ibnu hishaamkoo kale markuu ka hadlay muscab bni cumayr wuxuu yidhi in yajlis ukalimu in yajlis hadduu fadhiisto ukalimhu waan la hadlayaa buu hadduu noo fadhiisto ogolaado inuuna fadhiisto waa u sheegay islaamkaan u sharxi wey wajaaa usaydu usayd ibnu xudayr oo xanaaqsanoo ninkii madaxda u ahaa ra uu soo diray asagana ru'asadii ows ka mid ah oo yani ninka ra la ilmo adeera ayaa yimid fa waqafa calayhima labadoodii muscab bnu cumayris iyo ascad ibnu zuraara ayuu dul istaagay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi maa jaaa bikumaa ilayna maxaa nookiin keenay hadalkaasuu yidhi maxaa noogu timaadeen maa jaaa bikuma yacni labadiina maxaa idin keenay ilayna annaga nookiin keenay ood noogu timaadeen weeyaan tusafihaani idinka oo yacni caqliga ka luminayo ka xadayo ducafaa'ana kuweenna masaakiinta ahaa oo caqliga yaraa aada caqliga ka xadaysaan maxaa noo kiin keenay waa hadal tahdiid oo ku jiro oo su-aal ah maxaa u timaadeen idinka oo yani maarata dadkayagii caqliga ka xaday markaasuu wuxuu yidhi ictazilaana naga fogaada labadiinna naga fogaada in kaanat lakumaa hadday idinka idiin ahaatay xaajatun dan bianfusikuma naftiinna haddaad dan ka leedihiin naga fogaada yacni waxa waye haddaad dantii naftiinna rajo ka qabtaan inaad sii noolaataan naga fogaado orda naga taga wey waxaad waddaan joojiya wey haddaad joojin weydaan dee dad naftoodii nacaybaad tihiin waa laydin dili wey waa idin dilaynaa saasuu ka wadaa saasuu ku yidhi ictazilaana naga fogaada in kaanat lakuma hadday idiin ahaatay bianfusikumaa naftiina xaajatun dan ay idinkugu sugan tahay oo inaad nolol rabtaan nolol aad doonaysaan kuwa nolol doonaya aad tihiin naga fogaada na kala wada wey intaa markuu yidhi isagoo xanaaqsan fa qaala muscadu ilaa muscab ascad ba hore ula hadloo yidhi ninkaa waa sayide la hadal buu yidhi si fiican urur sheeg macnaha ka qarini faqaala muscabu muscab bin cumayr baa marka wuxuu yidhi awa tajlisu fatasmacu awa tajlisu ma fadhiisanaysaa fatasmaca aada maqashid waxaan leenahay fain radiita haddaad ku raadi noqoto amran arrin haddaad ku raadi noqoto oo waxaan sheegayno raadi aad ka noqoto aada aqbasho qabiilto waad aqbali haddaad raalli ka noqoto amarkeenna waad qaadano waad aqbali weyaan waxa aan wadano wain karihtahu waxa aan wadanno markaana dhagaysato haddii aad nacdana kafafnaa canka maa takrahu kafafnaa waan reebaynaa canka adiga waxaan kaa reebaynaa maa takrahuhu waxa aad necayso waxa aad necabtoodan doonaynin waan kaa joojinayna waa hadal aad u wanaagsan wuxuu yidhi horta noo fadhiiso hadalkii ninkii xanaaqsanaa qofka markuu asagoo kulul inta kuu yimaado aad hadal dabacsan kala hortagtoo tidaahdo horta balniibo fariiso oo aanaan wada hadalne i dhegayso qofka hadduusan doqon ahayn ama dan kale uusan lahayn waxa weye waa dhegaysanaya warkaaga waayahay buu leeyahy markaasu wuxuu ku yidhi waxa aan wadana markaad dhegaysato haddii aad ku raadi noqotona had waad qaadani haddaad raalli ku noqoninna ood sidaas aad u diiddo waxa adiga aad nacab tahay waa kaa daynaynaa kugu samayn maxaa yeele wuxuu og yahay wuxuu wada inuu xaq yahay uusan diidaynin hadduu u sharxo oo ku qanci doonou dareemaya wy qaala markaasu wuxuu yidhi usayd ibnu xudayr ansafta buu cadaalad baa samaysa hadalkaada hadal sax oo cadaalada wey haddaadan marna ilaa ilaa qaada idhahe oodan xoog ugu gelinin laakiin idhegayso ama yani hadalka ha ku qanciyo ama ku qancinine hadduu iqancin waayana ay daynayso waa cadaalad buu yidhi hadal fiican wey ansafta buu cadli baa samaysay warakaza dhulkuu ku muday yani xarbatahu baashii oo watay xarbadiisii ayuu dhulka ku muday weyaan takigiisa ama eebadu watay dhulka ku mutay wa jalasa nimankiibu markaa la fadhiistay fa kallamahu waxaa la hadlay usayd muscabun muscab bnu cumayr ayaa la hadlay bilislaami diinka islaamkuuna kala hadlay islaamnimadiibu u sharxay weyaan markuu islaamnimadii u sharxay watala calayhi lqur'aana qur'aankana wuu ku dul akriyey qur-aankiina wuu ku dul akriyey marka labadaas isku raaciyey asagoo diintii u sharxay iyo isagoo qur-aanka u akriyey lanna qur-aanka qofka marka lagu dul akriyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegay inuu tafiir leeyahay buuraha haddii lagu dejin lahaa inay maaragtay uu yani ay dildilaaci lahaayeen iyuu rabbi qur-aanka noogu sheegaa subxaana wa tacaala low anzalna hada alqur'aana cala jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illah marka buur hadduuba saamaynaya bani aadan maxaa umalaysaa bani aadamka oo yani maaragtay maxaa buurtoo kale aanan la mid ahayn sida ilaahayba uu tilmaamayo allahu nazla axsan alxadiidi kitaaba mutashaabiha maaniya takhshaciru minhu juluud ladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ila dikr illah yani qalbiga bani aadamka qur-aanka taiiru ku sameeya marka qur-aankiibuu ku dul akriyey si uu u taiiriyo markuu islaamnimadu u sharxa kadib usayd markuu qur'aankii dhagaystay fastaxsana usaydun usayd wuu wanaagsaday diin alislaami diinta islaamka ayuu yani mid wanaagsan inay tahay u arkay weyaan istixsaan yani maaragtay say wanaagsan inuu yahay ayuu u arkay wactanaqahu waana qaatay oo qoortuu surtay wey yani durbadiiba islaamnimadiibuu qaatay wey mar alle markuu qur-aankii oo uu la cajabay qur durbadiiba haddana wuu ictinaaqay oo waa qaatay oo diinkiibu siduu ahaa u qaatay wy washahida markaasuu wuxuu qiray shahaadat alxaqi yani shahaadat altawxiid allah yani kelimadiisa kelimatu tawxiida ou lahaa ayuu qiro laa ilaha ila allah muxamedun rasuulu shahaadat alxaqa ayaa loo jeeda waa tawxiidkiibuu qiray weyaan usayd marka waa la soo diray oo sacd ibni mucaad baa soo diray oo nin xanaaqsan ahaa marka isagiiba markuu yimid baaba la taiiriyey ilaahayna uu islaamnimadii siiyey hadda marka ninkiiba inuu noqdo raba soo diray buu ku laabanay laakiin wuxuu samaynaya xoogaa wuu xeelaysanaya si ninkaas ilaa isagii ma qancin kara hadduu u tago laakiin wuxuu rabaa isagiina inuu islaamo markaasu wuxuu usoo diraya wuxuu leeya bal orda labadaa nin u tag qaabka ugu tegi lahaana uu u sheegay si markaa markaa uu muscab ugu sharxa sida isaga loogu sharxay oo kale ayuu maqsadkaas buu lahaa weeyaan uma rajaca wuu noqday usayd ibnu xudayr uma rajaca usaydun usayd waa uu laabtay waxtaala wuuna xeelaystay liyursila ilayhimaa sacd bnu mucaadi sacd ibnu mucaad inuu diro ilayhimaa ilaa muscab bni cumayr wa ascad ibni zuraara wey labadaa nin inuu usoo diro ayuu u xeelaystay fa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi markuu u tegey oo sacd ibn macaad markuu u tegey usayd ayaa usayd usayd wuxuu ku yidhi sacad kallamtu rajulayni labadii nin waa la hadlay aad ii dirtay fa wallaahi allaan ku dhaartaye maa ra'aytu bihimaa ba'saa wax dhiba kuma aanan arag buu yidhi wax dhibaato ay wadaan ma aanan arag waqad nahaytuhumaa waanan ka reebay wixii ay wateen inay joojiyaan na waan ka reebay buu yidhi faqaala markii aan ka reebayna oo waxaan ka joogsada aan idhi waxay yidhaahdeen faqaala waxay yidhaahdeen nafcalu maa axbabta waan samaynaynaa wixii aad jeclaato leanna hadalkay ku yidhaahdeen buu ahaa hadday ku cajabgeliyana waad qaadan haddii kalena waa kaa joojinayna marka waxay igu yidhaahdeen nafcalu maa axbabta wixii adiga aad jeclaato waan samaynaynaa bay markaasuu wuxuu rabaa ninka la yidhaahdo ascad ibnu zuraara oo ay qaraaba yihiin sacd bnu mucaad inuu u sheego qabiil la yidhaha bani xaaritha inay rabaan inay dilaan ninkaas oo ammaangelintii ou ascad ammaangeliyey ay raggaas ballanta uga baxaan war saasan inuu jiro ayuu u sheegay leanna wuxuu u socdaa ascad inuu aadou rabaa u dirou rabaa uma qaala markaasuu usayd wuxuu ku yidhi waqad xudidtu waxaa la ii sheegay ana bani xaaritha qabiilada bani xaaritha la yidhaahdaa kharajuu inay soo baxeen ilaa ascad ibni zuraara ascad ibni zuraara inay soo aadaan liyaktuluuhu inay dilaan sababtu waa maxay liannahu ibnu khaalatik maxaa yeelay isagaa wuxuu yahay inahabreedka marka inahabreedkaa dartii inay u dilaan adiga daraadda maadaama adiga inahabreedda uu kuleeyahayo habarirtaa ay dhashay inay dilaan liajlika inay u dilaan bay rabaan buu leeyahay oo fa yuriiduuna ay doonayaan markaa an yukfiruuka an yunqiduu cahdaka ballantaada sida ay ku jabiyaan oo ballanka ay kaaga baxaan bay rabaan bani xaaria inay ballanta kaaga baxaan in habreedkaana inay soo dilaan ayay rabaan saasaa la ii sheegay faqadiba sacdu sacd marka waa carooday wa qaama ilayhimaa labadii nin buu aaday muscab bnu cumayr ascad ibnu zuraara ayuu usoo kacayo xaggooda u yimid mutaqayidan asagoo mid caraysan ah marka markii uu u yimid labadoodii oo muscab bnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara u yimid yaa muscab marka sidii uu ula hadlay usayd ibnu xudayr hadalkii dabacsanaayo uu kula hadlay oo kale buu isna kula hadlay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi fafacala macahu muscabun mila maa facala maca usaydi fa facala wuxuu sameeyey muscabun muscab macahu maca sacd ibni mucaadin sacad ibnu mucaad wuxuu ku sameeyey mila maa shay oo kaleo facala uu ku sameeyey maca usaydin usayd ibnu xudayr sida ula hadlay oo hadalkii qaboobaa ee dabacsanaa ayuu sidiioo kaleba waa isna ula hadlay weeyaan markiiba sacad ibnu mucaad ilaahay diintii isagana yani ninkii xadda caraysnaa ilaahay waa u sahlay inuu hanuuniyo diinka uu qaato fahadaahu allah ilaahay hanuuniyey lilislaami islaamnimadii buu ku hanuuniyey faaslama wuu islaamay washahida wuxuuna qiray shahaadat alxaqi tawxiidkiibuu qiray oo laa ilaha illa allah muxamedun rasuulu buu markiiba qiray markuu muscab u sharxay arrintii marka sacd ibnu mucaad waa awsoo dhan buu madax u yahay dadkuna yani maaragtay dad kala dambeeyo oo madaxda qadariye bay ahaayeen marka qoomkiisu inta u noqday ayuu maaragtay si aada hadal adag buu kula hadlay oo yidhi cid aan la hadlaya raggiinna iyo dumarkiinna midna lama arko ilaa aad diinta islaamka qaadataan markuu horta mansiladiisii iyo darajada u dhexdooda ku leeyahay intuu weydiiyey ay u sheegeen iyo haddana wuxuu yidhi kulligiin inaa islaamtaan idinka raba qoomkiisi qabiilkiisao dhan waa islaameen ilaa hallin mooye halkaa nina sheikhu wuxuu noo sheegi doonaa ghaswatu uxud inuu maaragtay sanadkaas uu soo islaamay markuu soo islaamana isagooba maaragtay aanan salaa tukaninba isla markii dagaalka intuu galay ilaahay uu shahaado siiyo meeshaas uu ku dhintay ayuu noo sheegay shiikhuu noo sheegi doona arki doona uma rajaca sacd bnu mucaad wuu laabtay ilaa qowmihi dadkiisa u laabtay faqaala markaasu wuxuu ku yidhi yaa banii cabdilashhal reer banii cabdilashhalow waa dadkiisi qabiilkiisii weeyaan kayfa taclamuuna amrii fiikum seebaad u aragtaan ood u ogtihiin amrii aniga arrinkayga fiikum idinka dhexdiinna yani cilmigiinna waa maxay ogaanshihiinna waxa aan aniga ahay markaan idinla joogo maxaan idin ahay wy saa ii garanaysaan wey qaaluu waxay yidhaahdeen sayidunaa waxaa tahay sayidkeenni wa afdalunaa ra'yan ninka xagga ra'yiga noogu fadliga badan noogu qiimaha badanna waa adiga bay yidhahdeen qaala markuu markay u qireen inuu sayidkoodii yahay qaala marka wuxuu ku yidhi faina kalaama rijaalikum wanisaa'ikum calaya xaraamun xataa tu'minuu billahi warasuulih faina kalaama rijaalikum raggiinna hadalkooda aan la hadlo wa nisaa'ikum wa kalaama nisaa'ikum dumarkiinna aan la hadlo la hadalkoodu xaraamun xaraam weeye calaya aniga dusheeda xaraam buu ka yahay marna idinla hadlima laa rag walaa dumar qof idinka idinka mid a oo la hadlaya ma jiro xataa tu'minuu billahi warasuulih ilaa allah rasuulkiisa aad ka rumaysaan cid aan la hadlayo lama arko hadalkiin waa idinka daysanaya durbadiiba dadkii maadaama sayidkoodii uu ahaa nin mutaacan u ahaa kelimadna agtooda ku lahaa waa wada aqbaleen wuxuu leeyahay sheikhu famaa amsa fiihim ma galabaysan rajulun dhexdooda qabiilkii dhexdiisa rajulun wala walamra'atun nin ama haween ma ayan galabaysanin ilaa musliman wa muslimatan iyagoo ninkuna muslim yahay haweentuna ay muslimatao diinkii ay qaadatay wakhtigiiba maalinimadii galabtii maba ayan gaarin ilaa ay wada islaamaan kulligood weyaan ilaa rajulun nin oo waaxidun keligiya mooye hal nin mooye ninkaasoo ismuhu magaciisa la yidhaahdo alusayrim usayrimaa magaciisa la yidhaahdaa taahara islaamuhu ka islaamnimadiisa way dib dhacday dibba u dhaca islaamnimadiisa ilaa yowmi uxudin maalintii uxud ghaswatu uxud ayuu dib dhacay weyaan oo sanadkii saddexaad ah hijrada kabacdi uma aslama markaa kabacdi waqtigii uxud zamankiisii dagaalkii uxud ayuu soo islaamay wa qutila shahiidan isagoo mid shahiida baa la dilay fii sabiili illahi alla jidkiisaana lagu dilay qabla an yasjuda lilahi sajda inta uusan rabbi xataa sujuud uusan wejiga u dhigin ayaa markiiba la dilay wy yacni markiiba iyadoo macarakada lagu jiro soo islaamay dagaalkii dagaalkiiba hore u galay tiiba marka shahaadada uu ku helay weeyaan marka isagoo shahiida markuu soo islaamay ayaa ilaahay oobsaday subxaanah arintaas marka ree madiina aws oo idil waa islaameen khasrajna dee badankoodu khasraja uga soo hormaray oo islaamnimadana kusoo horreeyey weyaan marka muscab bnu cumayr markii arrintan bishaaradan ou helay ayuu maka ku laabtay yacni isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu bishaaraynayo ree madiine inay dad badan ka islaameen wacaada muscab bnu cumayrin muscab bnu cumayr wuu laabtay ilaa makata maka ayuu u laabtay qabla xuluuli mawcid اlxaji xajka wakhtigiisii intuusan imaanin ka hor waqtilxaj intaan la gaarin ka hor buu laabtay yaxmilu isaga oo sido bashaa'ira bishaarooyin oo mila hada alfawzi liibaantan oo kale la mid ah dadkan reer madiine badankood inay in badanoo ka mida diinkii qaateen bishaaradaasuu nabigu u geeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh marka baycat alcaqaba aluulaa oo labiyo tobankaa nin oo cahdigaas nabiga la galay dacwadiina muscab markii lagu darayna ay faaftay dad badan baa kusoo islaamay weeyaan baycat alcaqabati athaniya yacni heshiiskii ama cahdigii oo caqaba meesha la yidhahdo caqabatu mina ee labaad ayuu halkan kaga warramay tii labaad tii hore labayo toban nin bay ahayd tani dhowr iyo toddobaatan oo rag iyo dumar leh ayay noqonayaan wuxuu yidhi wa fii mawsimi alxaji sanata aaliata cashara wakhtiga xajka dhexdiisa sanadkii saddex-iyo tobnaad oo min anubuwati nebinimadii laga soo bilaabo wakhtigii nebiga lasoo diray laga soo bilaabo lanna min anubuwa markaad aragtaan weli hijrada ma bilaabanin marka waxa lagu taariikhiyo waa nebiga soo diristiisa unbaa taariikh noo ah leanna saddex iyo toban sano ayuu maka joogay uma bacda saddex iyo tobankaa sano wixii ka dambeeyey wuu nebiga hijrooday salawaatu ka bilaabataa oo nabiga maka ka tago madiine uu aaday weyaan marka min anubuwati nebiga waktigii loo waxyooda laga soo bilaabo sanadkiisii saddex iyo tobnaad yaa qadima kaiirun in badan oo min ahli yariba reer madiine ka mid bay soo galeen min almuslimiina oo muslimiintii ah iyo wlmushrikiina mushrikiintii yaa maka yimid weeyaan makay yimaadeen weyaan xajkaasay yimaadeen waqad qarara lmuslimuuna iyadoo dadkii muslimiinta ahaaye ilaa mushrikiinta ayagoo mushrikiina xajin jireen reer madiine muslimiin ahaa soo raacay mushrikiinta la joogo ayagoo mushrikiin iyo muslimiin wada socday yimaadeen laakiin muslimiinta go-aan bay wataan waqad qarara iyadoo ay goosteen ay go-aansadeen almuslimuuna muslimiintii reer madiina allaa yatrukuu inaynan ka tegin rasuul allahi sal alla alay wasalam rasuulka ilaahay salawaatu llahi wasalaamu calayhi bimakkata maka inaysan uga tegin yani inay nabiga wataan rabaan oy maka ka wataanoo madiina la aadan maka inaynan uga tegin yatuufu fii jibaaliha maka buuraheeda dhexdeeda isagoo wareegayo inaynan ku dhaafin ha iska wareegee inaynan uga tegin wayutradu wayukhaafu wayutradu asagoo la cayrsanayo maalinba meesha magaalada laga bixinayo wayukhaafu la cabsi gelinayo inaynan uga tegin yani nabigii ilaahay waxay go-aan ku gaareen inaynan maka uga tegin gaaladu ha iska cayrcayrsato oo ha cabsi geliso oo buura iska wareege inay tataa ku daynayso raalli aysan ku noqonaynin ay wataan inay la tagaan nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaartaas ayagu wato oo go-aankaa gaaray bay yimaadeen markaasay faitasaluu bihi nabigay la xiriireen siran si qarsoodiya ayay nabigu ula xidhiireen watafaquu markaasay nabigu waxay kasoo kula yani kula kula heshiiyeen oo itifaaqiya ee heshiis ay ku gaareen calaa caqdi ijtimaacin siriyin calaa caqdi ijtimaacin ijtimaac iyo kulan inuu qabto oo siriyin sir ah weliba ay qabtaan kulan sir ah fii awsadi ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waa maalinta bishan hadda aynu ku jirno dilxija koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka iyo ayaamu tashriiq la yidhaahda maalinta u dhaxaysa saddexdaas maalmood maalinkooda dhexe waa maalinka labiiyo tobnaad wey maalintaas labayo tobnaad leylan habeennimo inay kulan sir ah ay qabtaan fi shicbi buuraha buurtii godka togii dhexdiisana ay ku qabsadaan toggaasoo cinda jamrat alcaqaba buurta jamrat alcaqaba la yidhahda agteeda ah inay halkaasi sir ah nebiga iyo reer madiine muslimiintoodii ay halkaas ku kulmaan bay si sira ah, heshiiskaas ula soo galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam falamaa jaaa almawcidu ballantii waqtigeedii markii la gaaray oo ayaamu tashriiqi saddex iyo tobanka maalintii saddex iyo tobnaad yani eh, waxaan ujeeda maalinkii labiyo tobnaad la gaaray waa maalinka ay dadku badanaaba tacajulka sameeyaan oo kasoo degdegaan xajka maalinka labiyo tobnaad wey habeenkeedii waay habeenkeedii markii la gaaray mawcidkii uu yimi naamuu dadkii way seexdeen fii rixaalihim guryahoodii manaasishoodii meesha ay deganaayeen illa waa musaafiriine raxligoodii iyo yeygoodii alaabtoodii dhex degan yihiin aymadahoodii dhexdooda dadka iska seexdeen naamuu yani way seexdeen muslimiintii fii rixaalihim meelihii ay deganaayeen ay maca qowmihim dadkoodii la seexdeen mushrikiintii la socotay iyo ayaguba habeennimadii waa la seexday marka waxay rabaan si sira inay nin walbaba tartiib u u duso ayuu rabaa aysan mushrikiinta ogaanin mushrikiintii la socotay waxay arkeen nimankii muslimiinto jiifo oo dadkii la jiifo xataa idaa mada markii uu tegey ulu leyli habeenka saddex meelood markii loo dhigo meel ka mida ay tagtay ulukii alwalu ee horeeyey yani habeenka markii saddex loo qaybiyo qaybtiisii koobaad ee u horeysay markii ay tagtay yay akhaduu waxay guda galeen muslimiintii yatasallaluuna inay siisiibanayaan yani mid mid ay u baxayaan maxaa yeele nabigay la ballansan yihiin meeshaasaynu kula ballansan yihiin oo maaragtay cinda jamrat alcaqaba ayay kula ballansan yihiin marka way sii siibtee mid miday u duseen si aan loo ogaanin weeyaan fayakhruju arajulu nin baa baxayo warajulaani laba nin baa bixi yani rag kaadi fogeynaya oo ama maarata qadaaulxaaja u baxayoo kale ayay mid mid iyo laba laba nin u siibteen xata ijtamacuu ilaa ay kulmaan cinda alcaqaba jamrat alcaqaba agteeda ilaa ay ku kulmaan wa hum ayagoo dadkaas soo uruuray oo meel walba nin walbaba meeshiisa ka yimid ay yihiin cadadkoodu alaaatun wa sabcuuna rajula saddex iyo toddobaatan nin inaani wa situuna min alkhasraji mar walba aws waa laga badan yahay khasraj baa ka badan labiyo lixdan qabiilada khasraj la yidhahday ka mid yihiin oo yani ka mid ah toddobaatan iyo saddexdaa ka mid yihi lixdan iyo labo baa waxaa ka mid ah khasraj qabiilka la yidhahdo wa axada cashara min alawsi awsna kow iyo toban ayay ahaayeen marka waa toddobaat saddex iyo toddobaatan kaa weeyaan wamacahum waxaa la jira saddexiyo toddobaatanka ragga ihi imra'ataani laba dumara baa la jiro laba haweena nasiibatu bintu yani gabadha la yidhahdo nasiibatu bintu kacbin oo min bani najaar gabadha nasiibe la yidhaahdo bintu kacbin oo reer bani najaar ka mid ah wa asmaau bintu camrin min bani salima gabadha asmaa bintu camr la yidhaahdo ayadana reer bani salima ka mid ah ayaa la jirtay weeyaan labadaa gabdhoodaa la jiray marka waa shan iyo toddobaatan raggu waa saddex iyo toddobaatan labadaa dumarkaana waa markii lagu dara han iyo toddobaatan wey wajaahum markay meeshii ku kulmeen jabrat lcaqaba wajaahum waxaa u yimid rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah u yimid wamacahu isagoo uu nebigu la jiro la socdo camuhu alcabaas bnu cabdilmualib camuhu nabiga adeerkii ou la socdo alcabaas bnu cabdilmualiba ah ayaa soo raacay cabaas bnu cabdilmualib oo nabiga adeerkiibaa nabigana la socdo kaana cabaas waqtigaa wuxuu ahaa calaa diini qowmihi shirkiga mid ku sugan buu ahaa diinta qowmkiisa ku sugnaayo muslim ma usan ahayn laakiin nabigu soo raaca maadaama wiilkiisa uu yahay abu aalibba wuxuu ilaalin jiray isagoo mushriga ayuu nabiga ilaalin jiray laakiin wiilkiisii wey marka saas usoo raaco wey kaana calaa diini qowmihi diinkii qowmkiisii diintoodii oo shirkigii cabaas isagoo ku sugan ayuu nabiga soo raacay walaakiinse axaba wuxuu jeclaa uu jeclaaday ninka la yidhaahdo cabaas ibn cabdilmualib an yaxdura inuu ka qayb galo uu xaadiro uu tago amra ibni akhiihi walaalkii wiilkiisa arrinkiisa inuu xaadiro goobjoog noqdo ayuu jeclaa meesha ku damay laanna dad kale oo aan reema ka ahayn baa inay wataan u yimid marka inuu arrinkiisa ogaado buu rabaa wayatawahaqa lahu amarkaas inuu ku kalsoonaado darteed buu usoo raacay weya waa dad muslimiin ah oo ree madiine ah oo shan iyo toddobaatan qof ah iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii cabbaas oo mushriga oo adeernimo u soo raacay markay meesha iskugu yimaadeen cabbaas maadaama uu adeer yahay isaga hadalka qaatay weeyaan wa kaana alcabbaasu cabbaas ibnu cabdilmutalib baa wuxuu ahaa awala man takallama qof hadla kan ugu horeeyo isagoo ahaa hadalka isagaa bilaabay fa qaala lahum markaa yani dadkii reer madiinaba wuxuu ku yidhi muslimiinta ahaa ina rasuula allahi sala allahu calay wasalam rasuulka alle laa yazaalu fii cizin min qowmihi laa yazaalu kama zuulayo fii cizin sharaf inuu leeyahay fii qowmihi dadkiisa dhexdiisa inuu sharaf ku leeyahay oo laguma xadgudbi karo nin dili kara male dadkiibaa ilaalinaya wa manacatin fii baladihi cid ilaalinaysa inuu leeyahay manaca yani cid ilaalinaysa oo cadowga ka ilaalinaysana fii beladihi beledkiisi inuu ku dhexleeyo maka ah kama uunan zuulin fain kuntum marka reer madiinow haddii aad tihiin tarawna kuwa arkayo ra'yeenayo annakum idinkuba waafuuna lahu nebigii inaad u oofinaysaan bimaa dacawtumuuhu ilayhi waxa aad ugu yeerteen inuu idin raaco ah yacni islaamnimadii ah inuu idin raaco aad kuu u oofinayo aad tihiin wamaanicuuhu kuwa dhowrayo oo mancinayo oo ilaalinayo minman khaalafahu dadka isaga khilaafay ka ilaalinayo oo maarata ka mancinayana aad tihiin faantum wamaa taxamaltum min dalika faantum idinka iyo wamaa taxamaltum wixii aad xambaarateen wey oo min dalika arrinkaas aad qaadeen ballanta haddaa u wafinaysaan isaga aad ilaalinaysaan waa idinku waafaqsanahay weya warkaas waa saad u qaadateen weya wailaa haddaydnan u oofinaynin ballantood barri uga bixi doontaan haddaydnan ilaalin doonin dadka khilaafayo khilaafsan oo kasoo horjeeda aydnan ka ilaalin doonin famin alaana fadacuuhu famin alaana hadda dan la joogo oo weliba dadkiisii iyo beledkiisii ou joogo fadacuuhu ka tago faraha ka qaada iska daaya dadkiisa hala joogay haddaydna ballanta u oofinayn cabaas marka adeernimo ula hadlay arrintan in nebiga la ilaaliyo ayuu rabaa oo aanan lagu xadgudbin sidii booskii adeerkiisoo kale abu aalib oo u joogoo kale ayuu maanta meeshaan u taagan yahay wy intaa markau u jeediyey cabaas yaa marka waxaa hadlay dadkii nin kamid aha u hadlay reer madiina faajaaba almutakalimu canhum ajaaba waxaa cabaas u jawaabay almutakallimu kii u hadlayey canhum dadka xaggooda ka hadlayay reer madiina shan iyo toddobaatankaasi ninkii u hadlayey ayaa cabaas u jawaabay kaasi waa kee whuwa bara ibn macruur albara ibnu macruur ninkaas wahuwa ninkaasi albara ibnu macruur ninka magaciisa bara ibnu macruur la yidhaahdo yaa u jawaabay cabaas wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi nuriidu lwafaa wasidqa markaan maxamed arrintaana usoo bandhigayna nebiga nuriidu waxaanu doonaynaa alwafaaa inaan ballantii oofinno wasidqa inaan runna yani run ahaan aan run inaan ilaalinayno oon ballanta oofinayna aan ku run waxaan kaloo doonaynaa wa badla alarwaaxi nafta inaan u bixino ruuxdeenna inaan bixino duuna rasuuli llahi sal alay wasalam nabiga sukadiisa inaan bixino cidna inaan u dhiibin yani isaga inuu baaqi noqdo annaguna aan dhimano ruuxdeenna dhimato ayaan ballantaasaan yani maaragtay aan doonaynaa buu inaan u oofino markaasuu waxaa hadlay weli bara ibn macruur baa nebigu la hadlaya markaasuu yidhi fataklam yaa rasuul allah hadal rasuulkii allow fakud linafsika walirabbika maa axbabta fakud qaad oo shardiye linafsika naftaada u shardiye u qaado walirabbika rabbigaagana u qaad maa axbabta waxaad jeclaato sheego waxa adiga naftaada iyo rabbigaaga aad u jeceshahay ballan lagula gal adiga hadal adaan warka kaa sugayna rasuulka ilaahay fatakalama rasuulu llahi sal ly wasalam rasuulka allah hadlay fatala qur'aana qur'aan buu horta akhriyey wadacaa ila allahi dadkana ilaahay buu ugu yeeray ilaa tawxiidii buu ugu yeeray ilaa aacatihi waraqaba fi islaami diinta islaamkii buu dadkii jeclaysiiyey washtarada lirabbihi rabbigiisana wuxuu u shardiyeeyey an yacbuduuhu waxdahu shardi waxaa ii ah buu yidhi rabbi aan u gelaya oo idinka rabaa inaad ii fulisaan an yacbuduuhu inay caabudaan allah waxdahu keligii xaal u yahay keligii inay caabudeen waxba la wadaajin walaa yushrikuu aynan wadaajinin bihi ay bilaahi allah ayan la wadaajinin shayan waxba cid makhluuqiisa ka midana inaysan rabbi cibaadadiisa la wadaajinin taas ayaan rabbi u shardiyeenaya washtarata linafsihi walirabbihi naftiisa iyo rabbigiisaba aydan sidoo kale mar labaad buu shardi haddana u galay wy annahum qaaluu waxay yidhaahdeen lahu rasuulka waxay ku yidhaahdeen marka calaama nubaayicuka waxa marka dambe rabbi iyo naftiisa u shardiyayna waana loo keeni doonaa waa markay yidhaahdeen calaama nubaayicuka maxaan kugula heshiinaa oo ballan kugula galnaa noo sheeg waxaan kugula ballamayna noo sheeg bay yidhahdeen faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi waxaan yani beeca iyo cahdi iyo ballan idinkula geli cala asamci waaacati fi nashaai walkasali cala samci maqal inaad wixii aan idin faro aada maqashaan wataacati inaad amarkii oon idin amro oo diina aada u hogaansantaan maxaa yeelay asamcu waaaca allah iyo rasuulkiisa ayaa iska leh marka inaad ateecdaan fi nashaati marka aad firfircoon tihiin iyo walkasali yani wa fi lkasali marka aad cajiska tihiin cajziga uu idinku sugan yahay labadaba yani waxa weeyaan markaad faraxsan tihiin barwaaqada ku jirtaan khayr ah haysataan iyo marka ednan faraxsanayn oo murug iyo cabsi ay jirtaba intaba inaad asamcu wataaca la timaadaan ama cabsi ha jirto ama amni ha jiro inaad la timaadaan asamcu wataaca waa tan koobaad yani midda labaad bacda tawxiidi tan labaadoo ilahay yani idinkula ballamaya wey wa cala anafaqati fi lcusri walyusri waxaan kaloo idinkula ballamayaa cala anafaqati waxbixin maxaa yeelay dagaal baa imaan doono waa la jihaad baa imaan doono dad baa la dagaalami doona nebigii iyo maaragtay muslimiinta markaasoo kale dagaalkuna jihaad hadduu yimaado xoolo la-aan ma soconayo marka cala nafaqati nafaqadii iyo wax dhiibistii xoolihii fi lcusri walyusri yacni waktiga culayska jiro iyo waktiga fudaydka uu jiraba macnaheedu waxa waaye markuu qofku hani yahay iyo markuu faqiir yahayba kan faqiirka xataa waa inuu wax dhiibaa saxaabada markay jihaadka gelayeen mud ninkii heli karay madaal yaroo timira qofkii heli karo waa bixin jiray waa dhiibi jiray mayna kamaaysan ma aysan yani reeban jirin kii xoolo ka badan haystana waa uu dhiibi jiray weeyaan marka taasna waa idinkula ballamaya waxaan kaloo ballanka idinkula geli wa cala almri bilmacruufi wannahyi can lmunkari inaad cala almri bilmacruufi macruufka oo xaqii ah oo diinkii ah oo sunnadii ah tawxiidkii inaad dadka fartaan iyo wanahyi inaad ka reebtaan can ilmunkari waxa munkarka la yidhaha shirkigu u weynyahay iyo macaasidaba inaa ummadda ka reebtaan weyaan waxaan kaloo idinkula ballamayaa wa calaa an taquumuu inaad u istaagtaan filaahi fii diin illah ilaahay diinkiisa u nusrayntiisa inaad u istaagtaan laa ta'khudkum aysan idin qabanin fillaahi allah diinkiisa lawmatu laa'imin mid dagaalo dagaalkii inaysan idin qabanin yacni markaad diinka qaadataan idinku u nusraynayo haddii ciidi kula dirto tiraa waa maxa waxaad ku jirto iskaga har inaadan dartiis kelimada aysan waxba ku taiirin oodan uga harin baa oo diinka ilaahay allah dartii inaad u istaagto dad hebela ah dagaalayo hebel baa iga caroonayo hebel baa ii xanaaqayo hebelaa ila collaytanayo inaysan darteed aadan uga harine aad ilaahay dartii aad u istaagtaanna waa idinkula ballamayaa waxaan kaloo idinkula ballami wacalaa an tansuruunii aniga inaa ii gargaartaan idaa qadimtu ilaykum markaan idink madiine idinkugu imaado inaad ii gargaartaan wa tamnacuunii aad iga reebtaan oo cadowgayga iyo iga ilaalisaan iyo wixii i dhibayo mimaa tamnacuuna yacni sida aad u mancisaan minhu anfusakum naftiinna iyo wa aswaajakum dumarkiinna iyo xaasaskiinna wa abnaa'akum ilmihiinna wiilashiinna aad u ilaalisaan ina anna ii ilaalisaan oo cadowga aad iga ilaalisaan oo aad garab istaagtaanna waa idinkula ballamaya walakum markaa waxaa leedihiin aljannatu jannada ilaahay baad leedahay markaa intaas samaysaan wey waxaa kaloo idinkula ballamaya riwaayada maaragtay eh, cubaadat ibnu saamit wuxuu leey wa fii riwaayati cubaadat ibnu saamit cubaado riwaayadiisi waxay ahayd baayacnaahu nebigu waxaan kula heshiinay oo ballan kula galnay calaa an nunaasica almra ahlahu inaanan calaa an nunaasica inaanan kula doodin almra arrinka iyo madaxtinimada ahlahu dadkiisa inaanan kula doodin qofka ilaahay madax uu ka dhigo oo muslimiinta madax u noqda inaanan madaxtinimadiisa kula diririn oo aanan jabhad ku noqonin oo kula dagaalamin oo khuruuj aanan ku samaynin xukaamta aanan ku bixin oo la dagaalamin dadka muslimiinta ah inaan lagu bixin na waan kula heshiinay ballankaasna waan galnay buu leeyahy markuu intaas nebiga sheegay fa akhada biyadihi sala allahu calayh waali wasalam nebiga gacantiisa waxaa qabtay albaraa ibnu macruurin ninkii hadalka uga jawaaba cabaas markii u hadlayay baraa bn macruur ayaa nabiga gacantiisa qabtay wa qaala markaasuu yidhi nacam haa buu yidhi waa kugula ballamaynaa waladii macbuudkii ayaan ku dhaartay bacadaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimada kugu soo saaray adoo xaq wataa ku soo saaray lanamnacaka waanu ku reebaynaa cadowgaadaan kaa ilaalinaynaa kaa dhowraynaa mimaa namnacu canhu yani sida aan u ilaalinno usurana yani macawsiyaasheenna iyo hoosguntigeenna sidaa u ilaalino hadda usurta halkan looma jeedo macawista laakiin waxaa la yidhaahdaa alcarabu tukani lmar'ata bilisaari wannafsa can ilisaari yani waxaa la yidhaahdaa qofka naftiisa ayay waxay uga kinaayoodaan hoosguntiga oo kale ama se dumarka oo kale ayay hoosguntiio kale uga kinaayodaan marka waa kinaayo sida aan dumarkeenna u ilaalino ama nafteenna aan u ilaalino oo kaleaan ku ilaalinaynaa weyaan saasuu leeyahay mimaa namnacu canhu sida aan u dhowrno usuuranaa xaasaskeenna iyo dumarkeenna iyo maaragtay nafteenna aan u dhowrno baan kuu ilaalinayna cadowka kaaga dhowraynaa weyaan fabaayicnaa nala heshiiyo ballanka nala gal nabiyullaahi maxamedo sidaasay ku yidhahdeen fanaxnu wallaahi markaasi waxay tilmaamayaan inay rag yihiinoo dad dagaal yaqaana dagaal ah, aqoona ah inay yihiin ayay nebiga barayaan u sheegayaan fawallaahi fanaxnu baydhe annagu wallaahi allaan ku dhaaranayay abnaau lxarbi wa ahlu lxalqa abnaau lxarbi baan nahay dagaal inamadii baan nahay wiilal dagaal kusoo barbaaray ku koray baan nahay wa ahlu lxalqati ayaanu nahay hubka dadkiisii baan nahay ay silaaxa buu ujeeda hub dad qaado dadka ugu ahalsan ugu mudnaanta badanna waa nahay saas u ujeeda markaasuu wuxuu yidhi warinaahaa dagaalkan waanu ka dhaxalnay kaabiran can kaabirin yani kaabiran nin weyn baan ka dhaxalnay aabbayaasheenu oo waria can kaabirin nin kaloo kasii weyn kasii dhaxlay aabba ahaan iyo awoowe ahaan iyo kor dadk dad dagaal dagaal aqoona baanu ahayno yani waanu dhaxalnay buu leeyahay arrintani marka aad baanu kuu difaacaynaaye nala beectan oo beecada nala gal hadalkaa markuu yidhi faqaatacahu abulhaytham ibnu tayhaan ninka abulhaytham ibnu tayhaan la yidhaahdo baa hadalkii ka kala gooyey qaatacahu waxaa ka dhexgalay oo hadalkii ka jaray waxaa laga jaraya baraa ibnu macruur baa hadalka laga gooyey waxaa ka gooyey abulhaytham ibnu tayhaan baa hadalkii ka jaray oo kasoo dhexgalay hadalkii rasuulka allow ina baynana wa bayna arijaali xibaalan ay cuhuudan warawaabita ina baynanaa annaga iyo wa bayna arijaali dadka aan la degannahay ragga aan la degannahay oo yuhuudda ah waxaa dhexdayada ah xibaalan xarko oo ujeedo ay cuhuudan warawaabita ballamo iyo wax isku kaayo xiro ayaa dhexdeenna ah qaaicuuhaa xargahaasi kuwa goyni baa nahay cahdigii iyo ballankii waa ka baxayna mar haddaan muslim noqonay cahdigooda waa ka baxayna cahdullaahi wa cahdu rasuulihi baanu gelayna allah iyo rasuulkiisa cahdigoodaanu gelaynaa weya ballantii waa uga baxayna fa hal casayta marka nebiguu la hadlaya ma mudan tahay oo suuragal ma kaa tahay wey in naxnu facalnaa daalika arrinkaas haddaanu samayno oo yuhuudda intaan ka harno adiga ku soo raacno oo adiga aanu ku ilaalino ku garab istaagno uma adharaka allaahu markaan arintaa samayno ilaahay oo guusha ku siiyo oo cadowgaada uu kaa muujiyo midka guulaysta aada noqotaa ma mudan tahay an tarjica ilaa qawmika watadacna inaad dadkaaga u laabato oo reer maka aad aaddo oo annaga aad naga tagto ahalkaaga quraysh inaad aaddo yani inaad an tarjica inaad laabato ilaa qawmika dadkaagii oo qurayshaha watadacna annagana aad naga tagto nin mudan ma tahay wey saas ma kaa suurowdaa weya fatabasama rasuulu llahi sal alay wasalam nabiga wuu dhoolla caddeeyey bimacnaa waa qoslay weeyaan wa qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi bal iddamu ddamu waalhadmu lhadmu hadalkaasuu yidhi addamu dhiigu addamu dhiigga wey dhiiggu waa dhiiggii waalhadmu lhadmu dumintana waa duminteeda wey yani waa isku mid wey marka tafsiirkeeda waxani wuxuu leeyahy waa ka shiikhu u fasiro hadalkaana tafsiir u ah oo nabiga uu leeyahay ana minkum waantum minii uxaaribu man xaarabtum wausaalimu man saalamtum ana anigu minkum idinkaan idinka mid ahay wa antum idinkana minii anaad iga mid tihiin uxaaribu waan la dagaalamaya man xaarabtum yani ansaarta dadkii aad la dagaalantaan awsi khasrajo qofkaad la dagaalantaan waan la dagaalami wa usaalima waan la heshiini man saalamtum axadkaad idinkana la heshiisaan waan la heshiinaya marka addamu damo yani waxaa la yidhahdaa sida ibnu qutayba oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay kelimadan kaanat alcarabu taqulu cinda caqdi alxilfi waaljiwaari kelimaadkan waxay dhihi jireen markay heshiiska gelayaan ama ay cid inay badbaadiyaan ay rabaan oo ammaan geliyaan ay doonayaan yay waxay odhan jireen damii damuka wa hadmii hadmuka bay dhihi waa dhiiggaaga hadmigaagana waa hadmigayga wixii yani maaragtay maa hadamta wixii aada dumiso oo min adimaa'i dhiig ood hadam ka dhigta wey wixii dhiig aada dumisaan ood hadam iyo kakac ka dhigtaan waxa weeye hadamtuhu ana anna waa duminaya wey ibn hishaam oo kale markuu ka warramayo addamu damu markuu ka hadlayo iyo alhadma hadmida hadmida damka sidiisa u dayn wuxuu leeyahay waxaa kaloo la yidhaahdaa alhadama alhadama oo daalka la kor dhigo ayaa la yidhaahdaa oo loo jeedo yani dimada iyo cahdigaa loo jeedaa buu leeyahay ay waxa weeyaan dimatii dimatukum cahdigayga iyo ballankayga iyo xurmadaydu idinka dimadiini wey wa xurmatii xurmatukum macnahaasaa loo jeedaa wey marka nebiga inuusan marna uusan ahalkiisa ku laabanaynin ayuu u caddaynaya oo leeyahay idinkaan idinka mid ahay anigana idinkaa iga mid tihiin weya wa fii arintaas yani ilmilicsigaas la joogo ee aad iyo aad maaragtay mid wax waxgoyso iyo hadal aada u qiimo badan weeye halkaa markii dhexdeeda la joogo baa taqadama cabaas ibnu cubaadata bnu nadla ninkaas magaciisa cabbaas ibnu cubaada la yidhaahdo oo raggii nabiga caqdigii iyo beecada la galay ka mid ahaa ayaa soo hormaray markaasuu qaala wuxuu yidhi hal tadruuna calaa ma tubaayicuuna hada rajul weli baycadii lama gelin intaasay marka nin walbaba wuxuu rabaa in hadalkan la akido oo aan si hal lagu qaadani sida hadalkii cabaas uu yirioo kaleeto cabaas ibn cabdilmutalib ayay xoojinayaan waxa nabiga loo raacay ma garanaysaan buu yii hal tadruuna ma garanaysaan dad yahow calaa ma tubaayicuuna waxa aad cahdiga iyo ballanta aad kula gelaysaan hada rajula ninkan oo nabi maxameda ah, ballanta waxaad kula tubaayicuunahu anaa idiin sheegaye dhagaysta wey tubaayicuunahu waxaad kula beectamaysaan cahdi kula gelaysaan calaa xarbi alaxmari waalswadi min annaas dadka kuwooda gudguduudan cadcadaanka ah iyo kuwooda madmadow oo dadka ka mid ah inaad la dagaalami doontaan waa laydinla diriri marka ogaada horta waa dagaal waxaad kula heshiinaysaan fain kuntum haddii aad tihiin tarawna kuwa ra'yiyeynayo oo arkayo annakum idinkuba idaa nahakat amwaalakum musiibatun idaa nahakad hadday feenato oo ay baabi'iso amwaalakum xoolihiinna musiibatun musiibo ay baabi'iso musiibo oo yani nabi maxamed xaggiisa ka timido dagaal laydinku soo qaado xoolihiina ay baaba'aan liajli nabi maxamedna la idinla diriro weeyaan wa ashraafakumna ay musiibadii ay yani feenato ashraaftiinna dadkiinna madaxda ahaa ee khiyaar naaska ahaa dadkiinna odayaasha ahaa ay keenato oo ay baabi'iso qatlan dil ay ku baabi'iso haddii wuxuu yidhi haddaad ra'yeynaysaan markii xoolihiinnu baaba'aan ila dagaal haddaad gashaan xoolihiinna waa baaba'aya haddii ashraaftiinni madaxdiinni ay baaba'do aslamtumuuhu haddaad nebi maxamed dhiibi doontaan oo cadowgii idinla dirirayay aad u dhiibi doontaan fa min alaana yacni fa min alaana fadacuuhu hadda gurigiisi joogaa dadkiisi la joogaaye faraha ka qaada haddaad berri dhiibi doontaan oo cadowgiisa u dhiibi doontaan faraha ka qaada hadda maxaa yeeley fainahu dhiibitaanka nabi maxamed aad dhiibtaan khizyu dunya walaakhira adduun iyo aakhira hoogeed waad hoogaysaa haddaad nabiga cadowgiisa u dhiibtaan wain kuntum haddaad tihiin tarawna kuwa ra'yeynayo anakum idinku waafuuna lahu nebiga kuwa u oofinayo calaa nahkati alamwaali maca nahkati alamwaali xoolihii baaba'oodii iyo feenashadoodii musiibada ay feenatay iyo waqatli ashraafi odayaashii oo la laayay ay yani maaragtay ay xoolihii ku baaba'een oo dadkiina baaba'een kuu oofinay haddaad tihiin fakhuduuhu nebiga qaata oo madiine u wata la taga wey fa huwa inaad wadataan nebiga calayhi salaatu wasalaam idinkoo ballanka u oofinayo wallaahi allaan ku dhaartay khayru dunya waalaakhira adduun iyo aakhira tanaa idinkugu khayr badan wey qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen fa inaa anagu na'huduhu nebiga waanu qaadanaynaa calaa musiibati alamwaali wa qatli ashraaf xoolaheena ku dhacdo odayaasheennana la laayo haba keenta hadday noqotee nabigu waa qaadanaynaa bay yidhahdeen sidaasoo ballantaasaan ku qaadanayna famaa lanaa marka maxaan leenahay bidaalika arrinkaas maxaan ku leenahay yaa rasuul allah alla agtii maxaan ku leenahay noo sheeg rasuulka ilaahay qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi aljanna walakum aljanna jannaad leedihiin markuu jannaa leedihiin yidhi qaaluu marka waxay yidhaahdeen ubsud yadaka gacantaada soo fidi marka aan ballanta kula galnay hadda gacantaada noo soo saar aan kula galnay fabasata yadahu nabiga gacantiisuu soo fidiyey faqaamuu liyubaayicuuhu way istaageen inay beecadii iyo heshiiskii iyo ballankii ay nebiga la galaan markay u istaageen fa akhada waxaa qabtay biyadihi ay biyadi rasuuli llahi sal alla lay wasalam nebiga gacantiisaa waxaa ku dhegay intaynan beecada la gelin ascad bnu zuraara ninka ascad ibnu zuraara la yidhaahdo ayaa nebiga gacanta qabtay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi ruwaydan ukaadiya wuu yii suga ukaadiya waxyar ukaadiya beecada u kaadiye yaa ahla yatriba ree madiinow u kaadiye beecadan iyo heshiiska aad gelaysaan inaa anagu lam nadrib ilayhi akbaada alibili ila wanaxnu naclamu anahu rasuulu llahi waina ikhraajahu lyowma mufaaraqat lcarabi kaafatan waqatlu khiyaarikum an tacadakum suyuufu faima antum tasbiruuna cala dalika fakhuduuhu waajrukum cala allah ima antum takhaafuuna min anfusikum khiifatan fadaruuhu fahuwa acdaru lakum cinda allah hadalkaas aad u qiimo badanoo isna ku yidhi ina anagu lam nadrib ma aanan soo kaxaynin oo ma aanan garaacin ilayhi nabiga xaggiisa akbaad alibili geela beerkiisii beerarkoodii uma aanan soo wadanin yani xoolihii uma aanan soo kaxaysan waay lam narxad ilayhi ibil waay xoolo awrtii uma aanan soo kaxaysanin nebiga xaggiisa ilaa wanaxnu inaan nahay annagu naclamu kuwa og inaan nahay mooye annahu rasuulullah inuu rasuul ilaahay yahay annagoo og un baan soo aadnay laakiin si kale uguma imanin wa anna ikhraajahu nebiga maanta maka ka saaristiisa alyawma maanta dan la saaro oo maka aad ka saartaan oo madiine geysaan waxaa weeye mufaaraqatu lcarabi carab ood ka faaruqdeen oo ka dhexbaxdeen wey mar haddaa nabiga wadataan halkaa tagtaan idinkii carabaa isku soo bambaxayo wey carab oo dhan aad faaruqdeen kaafatan dhammaanteed yaad ka dhex baxdeen waxaa kaloo weyn wa qatlu khiyaarikum odayaashiinna in dilkoodii la dilo yaad nebiga u wadanaysaa wa an tacadakum inay idin qaniinto oo idinku dhegto asuyuufu saafihii inay idin laayaan oo eber idinka dhigaan baad maxamed u wadanaysaan fa imaa antum idinka tasbiruuna kuwa sabrayo calaa daalika haddaad tihiin kuwa ku sabrayo carab oo dhanna idinla dirirto odayaashiina la laayo suyuuf iyo seefo iyo laydinku laayo kuwa ku sabraya haddaad tihiin fakhuduuhu moxamed qaata oo wada dhulkiina la aada wa ajrukum markaa ajarkiinana hawaabtiinuna cala allahi ilaahay bay ahaatay wey wa imaa antum idinku haddii aad tihiin takhaafuuna kuwa cabsanayo min anfusikum naftihiinna kuwa u baqaya aad tihiin khiifatan cabsi haddaabaad cabsan doontaan fadaruuhu ka taga nabi maxamed hadda faraha ka qaada fa huwa inaad ka tagtaan intaad berri cabsi darteed uga tegi lahaydeen kaa ina hadda maka isagoo jooga aad ka tagtaan ya acdaru lakum idiin cudurdaar badan cinda allahi ilaahay agtiisa cudurdaar ayadaa idinkugu badan ood ku helaysaan alla agtiisa hadda faraha ka qaada qaaluu markaas waxay yidhaahdeen yaa ascadu ascad bnu zuraarow amid cannaa yadaka gacantaada naga wareeji gacanta nabigu ku dhagan yahay waa u diiday inay beeco la galaan na dhaafay gacanta nooga wareej fa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay laa nadaru ka tegi mayna hadihi lbayca heshiiska iyo ballankaas inaanu galno ka tegi mayno walaa nastaqiiluhaa mana ka bixi doono ballanta aan galno weeyaan yacni laa natlubu iqaalataha inaan ka baxnana ma dalbayno mana doonayno ballanta sidaan u galnan u fulinayna faqaamuu markaasay istaageen rajulan rajulan nin nin ayay u istaageen wabaayacuuhu markaasay nabigii heshiis la galeen oo beecadii kula galeen arrintaasi wa kaana ascad bnu zuraara ninka ascad bnu zuraara ahaa ayaa wuxuu ahaa huwa walu mubaayiciina dadka nebiga beecada caqdiga la galay kan ugu horeeya isagoo ahaa cala arjax aqwaali ilan khilaaf aqwaal badanaa jirtee laakiin qowlka raajixa aqwaasha mideeda ugu raajaxsan isagaa ugu horeeyey qofka la beecsamo wey waqiila waxaa la yidhi maya isaga maahayn bal iska dhaaf isaga inuu yahay abulhaytam ibnu tayahaan ninkaas ayuu ahaa abulhaytam waqiila waxaa la yidhi bal ibnu macruur bal ilbara ibnu macruur ninka bara ibnu macruur la yidhaahda buu ahaa amaa baycatu lmar'atayni ilaa toddobaatan iyo shan bay ahaayeen saddex iyo toddobaatan raga waylh beycay la galeen nabigay gacanta geliyen laakiin dumarkii miya amaa baycatu lmar'atayni labadii haween yani ballantoodii beycada ay nabiga la galayeen fa kaanat qawlan biduuni musaafaxatin hadal ayay ahayd fa kaanat qawlan hadal bay ahayde biduuna musaafaxatin gacan isgelin ma aysan ahayn nabiga gacantiisa dumar ma usan gacan qaadin salawaatu llahi wasalaamu calayh marka xadiidkaasna waa xadiidka caaisha bukhaari iyo keyrkiiba uu warinayo oy leedahay nabiga wuxuu dhihi jiray qad baayactuki kalaaman hadal ahaanu u dhihi jiray dumarka markuu la beectamayo hadal ahaan yani maaragtay qad baayactuki calaa dalika buu dhihi jiray markaase caaisha waxay tidhi wallaahi maa masat yaduhu yada mra'atin qadtu fi lmubaayacati maa yubaayicuhunna ilaa biqowlihi qad baayactuki calaa dalika ilaahay baan ku dhaartay nabiga gacantiisa gacan naag ajnabi ka ah ma aysan taabanin beecadii ma uusan gelinin ma uusan kula beectamin ilaa inuu yidhaahdo mooye qad baayactuki calaa dalika hadal ahaan riwaayada axmed ibni xambal iyo tirmidi imaam axmed fii musnada uu ku wariyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajahna sunankooda ay ku warinayaan can umaymata binti ruqayqa gabadhaasna ay ka warinayso waxay jirtay qulnaa yaa rasuul allah markuu nabiga beecadana nala gelayay annagoo dumara ah baan waxaanu ku nidhi alaa tusaafixunaa maad gacantana gelisid oon isgacan qaadno markaasuu qaala nabigu wuxuu ku yidhi inii laa usaafixu nisa haweenka gacanta ma geliyo maaragtay ma salaamo markaasuu wuxuu yidhi inamaa qawlii limra'atin waaxida hal hadal hal haween hadalka aan ku idhaahdo hadalkaas baa wuxuu yahay ka qawlii limiati imra'a boqol haweena hadal aan ku iri buu la mid yahay wy marka xadiidkaasan sanadkiisu waa saxiix weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ragga gacanta u geliyay laakiin dumarka gacanta ma uunan gelin jirin sidaa darteed dumarka in la salaamo ajnabiga ka ah waa shay muxarama wey jirkaaga iyo jir dumar inay istaabtaan waa xaaraam weeyaan waxa weeye xataa dadka hadda waxay noo keena wadaadada in gacan marada la iska xijiyo oo maarata layla gabadha iska xiji may xataa marada waa xaaraam maro iskama xijin kartid xataa hada wabilahi tawfiq sal allah waslam ala